alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin su-aal darsigeenna ku saabsan oo aa maqlayseen bacdu likhwa inay soo tuureen su-aalaha darsiga aynu xaqsiinaa maadaama as'iladu iska badan karto su-aalaha markaa jaanibigiina ay dersiga ka mashquulin karaan dadka dadkuna ay u yimaadeen dersiga ay u yimaadeen waxa u xaqnimo badan yacni dersiga iyo wixii dersiga ku tacalluqa axad ulikhwa saa maqlayseen wuxuu yidhi aayaddan inu soo maray ee laba boqol afartan iyo sagaal kam min fi'atin qaliilatin halabat fi'atan kaiiratan biidn illaah haddii markaa gaaladii awood aan loo haynin mar walba miya aayadda la yska deliishan karaa mise waxa weeye marka nawc qudri i jirto uunbaa loo deliishanaya naxwa haada shabaabteedu waxay tahay dee mar walba xujo aayaddu uma noqonayso waajibaadka sharcigaana waxaa la yaqaannaa waxaa loo shartiyaa istitaaca ama qudra loo shartiyaa ilaa arkaanta islaamka aad arkaysaa hadday salaadii tahay salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan fain lam tastatic facalaa janbin qofkuna wixii aanu awoodi karayn ilaahay kuma kellifin xataa hadduu markii hore waxaan uu ahaa wuxuu markaa lagu kellifay ou kari kari waayo yacni waa yasqutu canhu cinda alcajzi waa ka dhacayaa markuu kari kari waayo laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha waa daliil caam ah ilaahay nafna ku kallifi maayo waxa karaankeediiyo awooddeeda a ah mooyaane wax kale ku kallifi maayo marka waajibaadka sharcigu waxay ku xidhan yihiin istitaacay ku xidhan yihiin culammadu qaacidahaan waatay kala baxaan laa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca adaruura yacni waajib ma jiro awoodi waa la awoodi waaye ila jirkii walaa muxarama maca adaruura iyadoo daruura ay kalliftayna xaaraani ma jirto oo shaygii daruura qofka ku kallifto oo weji kale uga baaqdo aanu jirin daruuraduna ay markaa ka dhigayso lagama maarmaan yacni waxaasina wax daruuradu ku daafacmayso ay tahay weji kalena aynay jirin wuxuu noqdaa shay markaa bannaanaaduu noqdaa oo markaa bicudri daruura cudriga daruurada ku bannaanaanaya waxaad arkaysaa arkaanta markaa eeg yacnii soonkii wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin waajibaadka marka la kari kari waayo waxay u qaybsamaan qaar dhacaayo iyo qaar beddel loo guuro soonkii waa rukni min arkaan alislaami alkhamsa arkaanta islaamka ee shantaa ah buu ka mid yahay haddana maca daalik qofkii awoodi kari waaya yacni beddel baa markaa loo yeelay beddelkaasoo ah inuu maalin walba miskiin quudiyo wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin wa xajkii marka horeba istiaacadaa lagu xidhay walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila awaamirta sharciga ah istitaacadaa lagu xidhay faataquu allaha ma istatactum allah ka baqa intaa kari kartaan idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum haddaan amar idin amra baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam intaa kari kartaan kala kaalaya ayuu yidhi intaa kari kartaan kala kaalaya waxaana daaqa dadku aynay u lahayn oo aynay awoodi karayn ilaaba ilaa khasab ku sameeya lama odhan lama odhan laa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca adaruura marka saas aawadeed yacni markaa jihaadkuna waajibaadkaa sharcigu ka mid yahay waxaanu u baahan yahay dee awoodi inay jirto u baahan yahay maxaa markii hore loo reebay oo loo yidhi kufu aydiyakum aqiimu salaata wa zakaa gacmihiinna laabta maxaa loo yidhi waa licadami alqudrati waalistitaaca waynan awoodi jirin daraaddeed ayaa sidaa loo yidhi markay awood yeesheenna waxaa la yidhi markaysagaa la dagaalama markay awoodi kareen markaysagaa gaalada inay iska daafacaan bes inay markaa waxa weeye iska daafacaan ayaa markaa waxa loo idmay kuwa ku soo xiga marka inay la dagaalamaan baa markaysagaa la amray lama odhan markii horeba gaaloo dhan la wada dagaalama markii dambe nihaayatalmataaf baa lagu yidhi yacni dhammaan gaalada la wada dagaalama yacni waxay ku tusinaysaa xaaladda sida loo ictibaarinayo ayay ku tusinaysaa oo la eegaayo qudradooda iyo awooddooda markaa la eegaayo yacni waxa weye shareecaduna masaalixda ayay sugtaa farabadisaana waxyaalaha mafaasiddaana waa daafacdaa waana yaraysaa yacnii shay marka waxa weeye mafsadadiisu ka badan tahay maslaxadiisana shareecada lagumaba amraba saas aawadeed maxaa ashyaada qaarkood loo xaaraantinimeeyey oo khamrigiiyo khamaarku ka mid yihiin waxaa loo xaaraantinimeeyey inuu dararka iyo dhibaatadu ka fara badan tahay yacni marka manfacada iyo maslaxada ka imanaysa markaasuu allah wuxuu yidhi yas'aluunaka can alkhamri walmaysiri qul fiihimaa ismun kabiirun wamanaaficu linnaasi wa ismuhuma akbaru min nafcihima culamadu waxay ka qaateen qaacido guud bay ka qaateen maa kasura dararuhu calaa nafcihi fahuwa xaraam waa qaacida sharciya wixii dhibaatadiisu ka badataa dheeftiisa shareecada waxay ku tahay xaaraan bay ku tahay marka istiaacada laga hadlaayo yani marka wixii waan samayn karaa wax kastaba ha ka dhaceene ma aha ee culammadu daabit bay istiaacada u sheegeen siday markaa culammada muxaqiqiintu caddeeyeen oo shaykhulislaam ibnu taymiya wakayruhu min ahli cilmi ay bayaamiyeen oo waxay yidhaahdeen yacnii marka laga hadlaayo istitaacada waxaa laga tilmaamayaa shayga haddii markaa ficil ahaan loo samayn karo laakiin mafsado ka badani maslaxada ku jirta ay ka dhalanayso wuxuu noqonayaa hayru mustataacin sharcan sharci ahaan midaan la kari karin ayuu markaa noqonaya maaha imkaanka ficilku markaa dhici karo keliya in laga tilmaamaayo haddii waxa weeye ay ka dhalanayso muslimiinta in la xasuuqo oo waxa weeye markaa yacnii dhibtii ay ku sugnaayeen dhibaato ka badan loogu kordhiyo dee xaalka noocaasa wuxuu noqonayaa xikmada iyo markaysaga caqliga iyo sharciga midnaba ma keensanaayo marka in la yidhahdo ilaaba ilaa la kaalaya la kaalaya in la yidhaahdo ma keensanaayo culammaduna taas waa ka warrameen oo waa ka hadleen oo waxa uu shaykhulislaam ibnu taymiya kaga hadlaya assaalim almasluul cala shaatim arasuul wuxuu odhanayaa nusuusta marka waxay kala duwan ee ku soo aroortay dagaalka ku soo aroortay marba waxa weeye marka wax la amraayo yani mar la amraayo gaalada qaar inay la heshiiyaan qaarna la dagaalamaan mar la amraayo gacmaha inay laabtaan mar la amraayo gaalada inay la wada dagaalamaan waxay ku xidhan tahay xaaladda markaysa marka waxaan yani marka muslimiintu ay ku sugan yihiin bay ku xidhan tahay fii xaali ilquwa waxaa la amrayaa qitaalka iyo dagaalka ayaa markaysa waxaa la amraya yacni fii xaali dacfi yacni waxaa la amrayaa inay waxa weeye nusuusta sabriga iyo safxiga iyo cafwiga ay ku camal falaan sheikhulislaam ibnu taymiya ayaa odhanaya waxaanu ku tafsiirinayaa kaga hadlayaa kitaabkiisa assaarim almasluul calaa shaatim arasuul ayuu kaga hadlayaa asheekh ibnu baas isagoo macnaha noocaasa sii caddaynaaya wuxuu yidhi muslimiintu xaaladda ay markaa xoog leeyihiin oo awood badan ay leeyihiin gaaladoo dhan bay la dagaalamayaan xaaladda bacduulquwa ay leeyihiin oo marka waxa weeye laakiin xooggoodu markaysa markaa aanu ahayn mid markaa laysa bidaak yacni gaalada intay awoodi karaan bay la dagaalamayaan yacni kuwaynay awoodi karin lama dagaalamayaan xaaladda markaysaga fii xaali dacfi haddii markaysaga markaa fii zaman ama fii beled ay ku sugan yihiin xaalu ay ku sugan yihiin awood awoodba inay u lahaynna waxaa la amrayaa yani kafiga iyo sabriga ayaa marka waxaa la amrayaa saasaa marka waxaa yani la amrayaa nusuustaas markaa sheegaysaa safxiga iyo cafiga iyo sabriga iyo kafiga bay ku camalfalayaan maraaxiisha jihaadku waxay culammadu yidhaahdeen yacni marba xaalka ansabkaabaa lagu camal falayaa yacni jihaadkuna sidiisaba ama dagaalka gaalada lala dagaalamayaa waa min baabi lwasaail la min baabi alghaayaat yacni waxa weeye waajibaadka sharciga waxaa loo qaybiyaa qaarkoodna waa wasaa'il qaarkoodna waa khaayaat ma maqsuudun lidaatihiba oo inuu dhiigu daato yacni markaysaga wuxuu la dilo ayaa markaysaga markaa maqsuud lidaatihi ah mise waa maqsuudun lihayrih culammadu waxay yidhahdeen waa wasiila waa min baabi alwasaa'il waa maqsuudun lihayrih inuu maqsuudun likhayri yahayna waxaa tilmaamaya yacni nusuusta ayaa laga fahmaya man qaatala litakuuna kalimatu llahi alculya fahuwa fii sabiili litakuuna marka wasiilo wuxuu u noqonayaa litakuuna kalimat llahi iyo alculya hadda maaragta marka waxa weeye yani waa wasiilo yani wuxuu wasiilo u yahay kelmadda ilaahay inay kor noqoto kelmadda gaaladuna ay noqoto mid hoosaysa ay noqoto yacni marka taas ayuu marka wasiilo u yahay wuxuu wasiilo u yahay mustadcafiinta markaysaga in la soo takhliisiyo oo laga soo saaro cadowga gaalada markaysaga laga soo badbaadiyo ayuu wasiilo u yahay oo marka waxa weeye gaaladii yacni marka muslimiinta haysatay ee qafaalatay in laga soo samato saaro yacni marka ayuu wasiilo u yahay marka waa min baabi alwasaa'il haddii wasiiladu haayadii marka ay keensanayso waxay noqonaysaa mid marka mashruuca oo la sharciyaynaayo ayay marka noqonaysaa haddii laakiin marka wasiiladu aynay haayadii u khidmaynayn ee cagsigeeda ay keensanayso waxay noqonaysaa mid waxa weeye yacni marka xaaladda noocaasa yacni aan mashruuc ahayn bay markaa noqonaysaa waatuu allah uu yidhi wamaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiili illahi walmustadcafiina min alrijaali walnisa'i walwildaani aladiina yaquuluuna rabbana akhrijna min hadihi alqaryati aldaalimi ahluha wajcal lana min ladunka waliyan wajcal lana min ladunka nasiira marka waxaa loo jihaadayaa waxa weeyaan waddada ilaahay iyo si mustadcafiinta loo soo badbaadiyo waxaa loo jihaadaya loo dagaalamayaa si gaalada markaysaga dhibtooda loo kaafiyo allah wuxuu yidhi waxarid ilmu'miniin casa allahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankiila bal ka warran haddii markaysa waxaa dagaalkii ay ka dhalanayso in marka ba'sigii gaalada aan marka waxa weeye la daaficin oo ay ka timaado inay gaaladii sii faaceeraan oo muslimiintii sii durduriyaan oo ay u helaan sababay ku xasuuqaan yacni markaa ta noocaasa markaysa marka ay u helaan yani ay ka imanayso oo marka muslimiintii dacfigii ay dacfigu u kordhinayso oo dhibaatadii dhibaato ay ugu darayso oo aynay waxba xallinayn yani marka laakiin ay uga darayso xaalka noocaasa wuxuu noqonayaa mid wax weeye markaa aan markaa saa'iq ahayn ama aan mashruuc ahayn ayuu markaysa waxaa noqonayaa yacni wuxuuna yidhahdaa shaykhulislaam ibnu taymiya yacni dagaal aan haayadii keensanaynin yacni marka mid mamuura noqon maayo amra iijaabin walaa amra istixbaab midnaba noqon maayo haddii ujeeddadii looga jeedaa inay ka dhalanayn mid markaa ma'muura noqonaya ma'muuru bihi noqon maayo laa amra iijaabin walaa amra istixbaab ayuu markaysa markaa waxaan yani markaa u odhanaya calaa kulli xaal culammadu masalada noocaasa waa ka hadlaan yacni masaladanna waxa weeye waa min baabi alwasaa'il wasiiladuna yacni markay ghaayada u khidmaynayso ayay markaysaga mashruuca marka waxan ay tahay laakiin maqsuudi lidaatihi yacni waxa ma aha wax waliba ha ka dhashaana iska sameeya uun mar walba wax waliba ha ka dhashaane yacni waxaweye ma aha yacni marka waxa weeye waxaa la rabaa yacni muslimiintii inay dulliga kaga baxaan waxaa la rabaa si ay markaysaga kelmadda ilaahay iyo diinka ilaahay u korreeyo waxaa la rabaa si gaaladii markaysaga loo kibir jabiyo ayaa markaysa waxaa la rabaa waxaa la rabaa si dhibtoodii mu'miniinta looga daafaco waxaa la rabaa si waxa weeye markaa dacwadda islaamku marka ay u faafto iyadoo marka waxa weeye yacni markaa dadka gaadhaysa yacni markaa dacwadii markaysaa marka ay faafto oo ay dadkii marka waxa yani markaa gaadho ayaa marka waxa la rabaa laakiin cagsigu hadduu ka dhalanaayo yacni xaalka noocaasa yacni xikmadda iyo caqliga iyo sharciga midnaba keensan maayo in la yidhahdo mar walba iska sameeya in la yidhaahdo yacni markaa mid uu keensanayo ma aha waxaa la rabaa dulligii in lagaga saaro muslimiinta saas yadaabaa la rabaa marka waxa weeye jihaadka siduu nebiguba calayhi salaatu wasalaam yacni mar walba uu markaa waxa weeye xaaladda uu joogo yacni nebiga iyo muslimiintuba ay joogaan yacni saray u socdeen awooddii bay sii kasbanayeen yacni mar walba gaaladay ka sii guulaysanayeen gaaladuna mar walba hoos bay u socotay ilaa markii dambe ay markaa waxa weeye si fiican u wada jabeen oo beledadoodii la furtay oo sidaas ay noqotay laakiin hadday noqoto marka cagsiga inay noqonayso oo muslimiintu in lagu xasuuqaayo deeta noocaasi wuxuu noqonayaa mid waxa weeye markaa xaalka noocaasa nusuusta safxiga iyo kafiga mid lagu camal falayo ayay noqonaysaa waxaan daaqo loolahayna inay mukallaf ku yihiin ilaaba ilaa yacni marka waxa ma noqonayso marka tan yacni naskan daliilkan adilada kale waa in lala eegaa yacni mana aha inay qillo kastaaba yacni marka halaba ay ka imanayso yacni marka waxa ma aha yacni marka waxa weeye usaa'iqa noqonaya markaan usaa'iqa noqonayn yani waxa weye alcaynu xikmati washarci waa in lagu eegaa yani saas yada weeye wallahu aclam allah waxau yidhi tilka aayaat llahi natluha calayka bilxaq tilka taasi ay haadihi alaayaatu aayadahani aayaatullaahi aayaadkii allah weeye waxaa kaloo bannaan cadfu bayaan ama bedel ama markaa sifa in laga dhigo natluhana lagu khabro aayaatullaahi aayaadkii allah weeye natluha xaalaannu aayaadka kugu akhrinayno naqusuhaa calayka aanu kaaga qisoonayno yaa muxammadu muxammadow bilxaqi waxaannu aayaadka kugu akhrinaynaa bilxaqi xaalay xaq ku dheehan yihiin multabisatan bilxaqi xaalay xaq ku dheehan yihiin oo laga xaaleeyo yacnii damiirka mafcuulubihiga ah ee haada ah natluuha ku jira haada ama faacilka laga xaaleeyo natluuha waa kugu akhrinaynaa naxnu ayaa qadaran annagaa kugu akhrinaynaa calayka korkaaga bilxaqi xaalanu xaq ku dheehannahay aayaadka marka laga xaaleeyo multabisatan bilxaqi bay noqonaysa laqbadu dhacaysa marka laga xaaleeyo yani faacilka laga xaaleeyana multabisiina bilxaqi baa marka ay noqonaysa xaalaannu xaq ku dheehannahay ama xaalay aayaadku xaq ku dheehan yihiin marka laga xaleeyo damiirka aayaadka u noqonayo bisidqi xaqii wuxuu ku fasiray yacni run xaalay ku dheehantay run xaalay ku dheehantay waxa fiican in la yidhaahdo xaqa waxaa laga tilmaamayaa yacni bisidqi iyo waalcadli oo xagga axkaamta marka la sheegaayo axkaamta waxaa lagu sifeeyaa cadaalad akhbaartana waxaa lagu sifeeyaa wixii war ah run baa lagu sifeeyaa wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa cadla waxaa dhammaystirantay kelmadaha rabbiga kelimaadka rabbigaa baa dhammaystirmay sidqan wa cadla culammadu waxay yidhahaan sidqan fi alakhbaar wa cadlan fi alaxkaam yacnii wararkeedu waa run weeye waxa la wixii khabara ee ku soo arooray qur'aanka waa wada run wa cadlan fi laxkaam xagga axkaamtana caddaalad buu ka yahay aayaadku ay ka yihiin oo caddaalad bay u saaxiib yihiin haddii la yidhahdo sidaa yeela sidaa ha yeelina awaamirtiiyo nawaahida yacnii run laguma sifeeye waxaa lagu sifeeyaa yacni marka cadaalad baa lagu sifeeyaa marka xaqii labada noocba waa u dhacay inuu xagga allah ka yimi waa run aayaadka dhammaantood laakiin waxay koobsanayaan marka la sheegaayo yacni markaa qaarna waa cadaalad qaarna waa run akhbaarta ayaa lagu sifeeyaa sidqiga laakiin inuu yahay min allaahi waa wada markaa waxa run wey waa dhab wa innaka adigu la min almursaliina rasuullada la soo diray ayaad ka mid tahay attaakiidu biinna wahayriha adkaynta inna iyo kayrkeedba lagu adkeeyey raddun liqawli alkufaari lahu waa raddin la raddinaayo oo lagu burinaayo hadalkay gaaladu ay ku yidhaahdeen lahu nebiga ku yidhaahdeen calayhi salaatu wasalaam lasta mursala ay ku yidhahdeen rasuul ma tihid oo allah kuma soo dirin hadalkay yidhaahdeen baa lagu raddinaya yacnii tawkiidaad baa la geliyey akhbaartana waxaa la yaqaannaa hadduu yahay khabar ibtidaa'iya ah hadduu yahay yacni tawkiidaadka waxba lama geliyo asaalatan waa khabar ibtidaa'i oo bilow ahaan markaa loogu sheegaayo oo aan cid munkir ahayn loo sheegaayo laakiin marka cid eh, inkirsanoo diiddan loo sheegaayo waa la adkeeyaa marka waxba adkayn baa la geliyey hadda wa innaka innadu waa xaraf tawkiid faa'iidaynaayo laamka lamin lamina almursaliina laamkaasina isaguna waxa weeye laamulibtidaa'una isaguna waa muakid isaguna waa adkaynaya min almursaliina min inta la geliyey almursaliina in la yidhi oo rasuulladu allah soo diray baad ka mid tahay rasuulladana markaa la geliyey almursaliina la geliyey alla geliyey iyaduna waxa weye towkiid kale oo masalan innaka la mursalun iyo innaka la min almursaliina kala xoog badan kala adayg badan innaka la mursalun marka la yidhaahdo laba tawkiid buu haystaa waa innada iyo laamka la min almursaliina marka la yidhaahdona tawkiid kalaa ugu darsamay marka waxa weeye yacni adkaynaha la adkaynayaa waxay raddin ku tahay hadalka gaaladu ay ku yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam rasuul ma tihid ayaa lagu burinaya tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacd allah waxau yidhi tilka taasi waxaa loo jeedaa kuwaasi alrusulu waa rasuulladii fadalnaa xaalaannu fadiloo korraysiinnay bacdahum qaarkood qaar rasuullada ka mida calaa bacdin barhka kale aanu ka korraysiinnay ama tilka arusulu tilka kuwaasi arrusulu oo rasuullada ah oo rasuullada ahi fadalnaa bacdahum qaarkood baanu ka fadilnoo ka korraysiinnay calaa bacdin marka kale aannu ka korraysinnoo rasuullada ka mida minhum man kallama allaah minhum rasuullada waxaa ka mida man kallama allaah ay man kallamahu allaahu miduu allah la hadlay baa ka mida biduuni waasita wa rafaca bacdahum darajaat wa rafaca waa korraysiiyey allah bacdahum rasuullada qaarkood ayuu korraysiiyey oo qaar kale ka korraysiiyey darajaat derajooyin korraysiiyey ay ilaa darajaat ama fii darajaat wa aataynaa ciisa bna maryama albayinaat allah wuxuu uhi wa aataynaa waa siinay ciise bna maryama ciise ina maryamo ah albayinaati daliiladii cadcaddaa iyo xujooyinkii mucjizaadkii cadcaddaa baanu siinay wa ayadnaahu waa xoojinnay ciise damiirka aadu ciise u noqonaya biruuxi alqudus ruuxdii dahirnayd baannu ku xoojinnay oo jibriil ah walow shaaa allaahu maqtatala aladiina min bacdihim walow shaaa allaahu hadduu allah dooni lahaa inaanay islaynin ama inaynay iskhilaafin maqtatala aladiina kuwii ismay laayeen min bacdihim rasuullada dabadood ahaaday ismay laayeen isma ilaayeen min bacdi maa jaa'athum albayinaatu markay daliiladii cadcaddaa iyo xujooyinkii cadcaddaa u yimaadeen dabadeed isma ilaayeen walaakin ikhtalafuu ha yeeshe way iskhilaafeen fa minhum man aamana wa minhum man kafar fa minhum yaguu ka mid ahaaday man aamana mid rumeeyey wa minhum yaguu ka mid ahaaday man kafara mid gaaloobay ummadihii waxaa ka mida qaar e, rumeeyey iyo qaar gaaloobay ayaa ka mid a walow shaaa allaahu ma hadduu allah dooni lahaa ay cadama iqtitaalihim inayna islayn anlaa yaqtatiluu ma ismay laayeen walaakina allaha yafcalu maa yuriid ha yeeshe allah wuxuu sameeyaa wuxuu doono inuu sameeyo ayuu allah sameeyaa aayaddan allah wuxuu inoogu sheegayaa rasuullada inuu ilaahay kala fadilay oo rasuullada ilaahay kala fadli badan yihiin rasuulladu waa qayb ka mida nebiyada oo rasuulladu waa khaas oo waa bacdi nebiyada ka mid ah nebiyaduna waa caam marka rasuulladu waa ka fadli badan yihiin nebiyada aan rasuullada ahayn rasuullada laftooduna waa sii kala fadli badan yihiin waxa ugu fadli badan ululcasmiga rasuullada ah baa ugu fadli badan waa shanta rasuul ee allah soo gaar yeelay ee fii suurati alaxzaab iyo fi suurati shura allah ku sheegay shantaasaa jumhuur ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxaa la yidhahay ululcasmi ay ku fasiraan aayadda soo aroortay fasbir kamaa sabara ululcasmi min alrusul ululcasmiga ahli ahlicilmi waxa yidhahdeen wa shantaa rasuul wey marka shantaa rasuul si gaara maadaama loo sheegay waxaa laga qaadanaya rasuulada kale inay ka mudan yihiin taasaa laga qaadanaya rasuulladii marka waa sii kala fadli badan yihiin ululcasmiga laftoodaa sii kala fadli badan waxaa ugu fadli badan ululcasmiga labada khaliil baa ugu fadli badan khaliilay araxmaan yacni nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam iyo nebi ibraahim labada mid walba waa khaliilullaah watakhada allahu ibraahiima khaliila allah wuxuu ka yeeshay ibraahiim khaliil buu ka dhigtay nabiguna calayhi salaatu wasalaam nebi muxamed waa ka yidhi xadiiska saxiixaynka low kuntu mutakhidan axada min ummatii khaliila latakhadtu aba bakrin khaliila walakina allaha itakhadanii khaliila kama itakhada ibraahiima khaliila allah baa iga yeeshay khaliil iga dhigtay ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka khaliilaanka shantana ugu sii fadli badan labadoodana waxa sii fadli badan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa sii fadli badan waxa u daliila nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi ana sayidu waladi aadama wala fakhra xadiiska saxiixa waxalla wixii markaa yacni aadam ubad u dhalay anaa uga mudan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aadam muxuu u reebay waxay yidhaahdeen abulbashar maadaamuu yahay yacni markaa ta'aduban ayuu markaa cibaarada yacni markaa uga reebay wa ilaa marka isagana waa ka fadli badan yahay xadiis kaleo saxiixa waxaa ku soo aroor saxiixa ku yimi inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ana sayidu nnaasi yowma alqiyaamati yacni inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadka ka ugu mudan baan ahay maalinta qiyaamada ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka rasuulladu waa kala fadli badan yihiin walaqad fadalnaa bacda annabiyiina calaa bacd allah wuxuu yidhi waannu fadilnay nebiyada qaarkood baannu qaar kale ka fadilnay haddaba waxaa soo arooray xadiis sheegaaya laa tufadilu bayna anbiyaa'i illaah xadiis saxiixa ku sugan fii saxiixi albukhaari oo tilmaamaya nebiyada ilaahay ha kala fadilina ee nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam see loo jamcinayaa aayadahan qur'aanka ah ee tilmaamaaya tafdiilka iyo nahyiga nebigu reebay calayhi salaatu wasalaam nebiyada in la kala fadilo laa tufadiluu bayna anbiyaa'i illaah ahlucilmigu awjuhu bay sheegaan bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen xadiiskaa waxaa lagu xambaarayaa waa intaan nebiga la ogeysiin sida ay nebiyadu u kala fadli badan yihiin yacni intaan loo sheegin bay waa qowl qowl labaad ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa yacni waxa weeye si waxa weeye tacasub iyo markaa uu ku jiro yacni nebiyada markaa qaarkood qadarkooda in meel lagaga dhacayo si xamiye iyo casabiya iyo yani marka waxa waxaweye ay ku jirto ama marka waxaweye saasoo kale ayaa la diidaya in loo kala fadilo laakiin bixasab daliil in loo kala fadilo iyadaan saas marka la samaynayn dhibaata kuma sugna oo haddii tafdiilka uu ka dhalanaayo nebiyada kale qadarkooda in cidda kala fadilaysa ay meel kaga dhacayso hoos u dhigayso nebiyadii oo qadarkoodii hadalaan munaasib ahayn ka odhanayso waxaa lagu xambaarayaa nooca la diidaaya inay tahay yacni marka ayay culammada qaarkood yidhaahdeen bacdu ahlicilmi waxa kaloo ay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa yacni waxaydaan daliil u hayna haku kala fadilina laakiin calaa kulli xaal waxaa kaloo soo aroor riwaayo kaloo sheegaysa laa tukhayiru bayna bayna alambiyaa yacni markaa sabab baanu markaa lahaa sababtaasina waxay markaa ahayd nin yahuudi ah ayaa waxau yidhi laa waladii istafaa muusa cala albashar isagoo hadlaya ayaa wuxuu yidhi arrinku sidaa ma aha waxaan ku dhaartay allaahi muuse ka doortay basharkoo dhan ka doortay ayaan ku dhaartay nin saxaabiyaa maqlayey ninkii saxaabigaa yidhi waa calaa muxamed oo muxamed nebiyu ka doortay saxaabigu waa xanaaqo dhirbaaxu u taagay yuhuudigiiyo ya dhirbaaxu ku dhuftay kulul ninkii yuhuudigaa baa nebiga calayhi salaatu wasalaam u soo ashkatooday markuu nabiga u soo ashkatooday xadiiska saxiixu ku yaallaa oo sababtana markaa sheegay markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu laa tukhayiruu bayna anbiyaa'i illaah nebiyada ilaahay waxba ha kala fadilina wuxuu nabigu ku sii daray marka suurka la afuufo nafqatulbacsiga fa akuunu ana awala man yufiiqu fa ida ana bimuusa qaa'imun aakhidun biqaa'imati min qawaa'imi alcarsh falaa adri afaaqa qablii am juuziya bisacqati tuur saxiixoo ka sugan yahi wuxuu idhi cidda ugu horraysa ee miirowdaa aniguu noqonayaa buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam sababtaas markaa sababtaasi dhacday ayuu hadalkan sheegaya dabeedna waxa igu kadinaaye muusoo isagu taagan oo tiirarka carshiga tiir ka mid a haysta marka ma garanaayo buu ihi mahortay buu miiraabay mise waxaa lagaga dhaafay suuxitaanka waxaa lagaga dhaafay tii sacqatu tuur ma kala garanaya buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam calaa kulli xaal siyaaqa marka la eego sababta nebigu u diidaya calayhi salaatu wasalaam yani waxa weye markaa xanaaqa iyo marka waxa weeye nowcan maa eh, ay saasi jirto in marka la kala fadilo in la diidaayo iyadoo laga baqaayo in nebiyada kale qadarkooda meel lagaga dhaco laga baqaayo saddan lihadihi dariica bacdu ahlicilmi waxay kale ku xambaareen calaa sabiili tacyiin ha u kala fadilina oo waxa kala duwan bay yidhaahdeen muxamed nebiyadoo dhan isaga ugu fadli badan iyo in la yidhahdo nebiga waa ka fadli badan yahay masalan haddii la yidhaahdo fulaanun afdal nnaas ama afdalu alaba waa fulaan ka soo qaad ardayda waxaa ugu fadli badan oo ugu mudan hebel iyo haddii la yidhaahdo hebel adiga waa kaa mudan yahay isku dhardhan miya sheegaysaa qofku waxa laga yaba inu ka xanaaqo mudista lagu mudo si gaaro layidhah hebel adiga waa kaa mudan yahay la yidhahdo qof mucayana waxaa laga yaabaa inuu dhibsado ka xanaaqaa dhici karta laakiin haddii laha waa afdalu alaba alabada waxaa ugu fadli badan ugu mudan hebel taasoo kale inaan waxba la dhibsan ayaa markaa timaada marka calaa sabiili tacyiin ha u kala fadilina yani marka taasna culamada qaar baa calaa kulli xaal culammadu awjuh ayay mareen marka tafdiilka wixii daliil leh dhibi kuma sugna haddii aan markaa qadarka nebiyada kale meel lagaga dhicin wax dhibaatoo ku sugani ma jiro nebiyada waxaa ka mida ah ama rasuullada waxaa ka mida ah qaaruu allah la hadlay biduuni waasita waxaana ka mida nebi muuse ka mida wa kadalika nebi muxamedna leylatu lisra waalmicraaj si toosa ayuu allah ula hadlay wa aadam waxaa soo aroortay waa nebiyun mukallam haddii lafdiga mukallam uu asaxo culamada qaar waa quweeyeni marka minhum man kallama allah waxaa loo jeedaa waasida la'aanteed toos inuu ilaahay ula hadlay rasuullada qaarkood laakiin dhammaantood toos ulama wada hadlin rasuullada qaarkood ilaahay derajooyin buu kor yeelay wa rafaca bacdahum darajaat bacdu ahlicilmi waxay ku xambaareen in laga tilmaamayo ululcasmiga ahlucilmiga qaarkoodna waxay ku xambaareen in looga jeedo labada khaliil muxamed iyo ibraahim ahlucilmiga qaarkood waxay ku cambaareen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waana sida culammada badankooda ay maraan wa rafaca bacdahum darajaat in laga tilmaamayo muxamed saa laga tilmaamayo wa kaannahu marka waxa weye sifada la sheegay kaannahu inuu isagu la gaar yahay yaday jiraan markaysaa nebiyo kaloo darajooyin lahay kor yeelay laakiin maadaama isagu darajaadka ugu badan lagu kor yeelay kaannahu ka tacyiina ay uga dhigantahay sifadu allah wuxuu yidhi ciisa bnu maryam waxaanu siinay yacni marka dalaa'il iyo mucjizaad nebinimadiisa caddaynaysa ayaanu siinay waxaanu ku xoojinay ruuxulqudus agsarka culammadu waxay yidhahdeen ruuxulquduska waxaa loo jeedaa jibriil jibriil baa lagu xoojiyey oo la soconaayey oo ayida ayuu xoojinaya keligiina lama gaar ahayn dee nebi maxamed ba waxa weeye ilaahay waa ku xoojiyey jibriil bal nebigu wuxuu ku duceeyey calayhi salaatu wasalaam xasaan bnu haabit ma markii uu gaalada u jawaabayey oo u gebyaayey waxa uu yidhi allahuma ayidhu biruuxi alqudus nebigaa ugu ducaynaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa ilaahu ruuxulqudus u xooji ayuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu duceeyey xasaan bnu haabit maadaamuu nebiga daafacaayo gaaladiina yani markaa uu carabkiisa kula jihaada waxaanu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam hadalka uu ku odhanayo gabayga uu ku odhanaayo u tirinaayo xasaan gaalada u tirinayaa inay warmaha kaga darantahy leebabka ku dhacaaya ee lagu ridaayo hadalkaasi inuu kaga daranyahy afku wuxuu la xoog yahay magliga xawda kaa jare waxay bacdu ahlicilmi ku fasireen wa ayadnaahu biruuxi alqudus in laga tilmaamaayo ruuxda iimaanka baanu ku xoojinnay mufasiriinta qaar baa sidaa maray ka baydaa'i wa ayaa wejigaas markaa maroo arjaxay waxaa allah inoo sheegaya hadduu allah dooni lahaa ummadii hore ee rasuullada ka dambeeyey inayna iskhilaafin oo islaynin ismay khilaafeen oo ismay laayeen laakiin allah baa doonay inay markaa iskhilaafaan oo islaayaan sidaas aawada way iskhilaafeen dabeedna waa islaayeen qaarkoodna waa rumeeyeen qaarkoodna waa gaaloobeen walow shaaa allahu ma qatataluu walaakina allaha yafcalu maa yuriid hadduu allah dooni lahaa inayna islayn ismay laayeen laakiin dee allah wuxuu doona ayuu markaa sameeyaa marka waa doonay inay islaayaan sidaas aawadeed bay isu laayeen waxaa laga qaadanayaa mashii'ada qadariga in la sugaayo oo ilaahay qadar ahaan wax kastoo dhacaayaba inay dhacaan qadar ahaan inuu u doonay wamaa tashaa'uuna ila an yashaaa allah maa shaa allahu kaan wamaa lam yasha lam yakun wuxuu allaha doonaa waa xasirayaanoo waa dhacayaan waxaan u dooninna ma dhacayaan waxaan u dooninna ma dhacayaan waxaa ku sugan raddun cala alqadariy qolada qadarka inkiraysa oo ilaahay shar ma doonin yacni aayaddan iyo aayado badan oo kalea ah radinaaya waayo yacni iqhitaalka islaayeen iyo iskhilaafka iskhilaafeen oo iimaan iyo kufri isku khilaafeen oo qaarkoodna rumeeyeen qaarkoodna gaaloobeen inuu allah doonay baa laynoo sheegayaa marka halkaa waxaa ka soo baxaysaa khayr iyo shar baa allah waa doonaa qadaran ayuu u doonaa ilaahay wax kastoo dhacaaya inay dhacaan ayuu allah doonay taa macnaheeduna ma aha addoommadu inayna ikhtiyaar iyo ficil iyo iraade iyo marka ficil xaqiiqiya inay lahayn ma aha marka waxaway qadarka in la rumeeyo iyo xumaanta ay sameeyeen iyagu ikhtiyaarkooda inay ku kasbadeen labo shay oo iska hor imanaya ma aha iraade iyo ikhtiyaar bay leeyihin iyo ficil xaqiiqiya ay leeyihiin qadarna waa jiraayo wax ka soo dhacaya bay allah baa qadaray qadar ahaanna waa u doonay wax ka soo dhacaya inay dhacaan wa an tu'mina bilqadari khayrih wa sharih yacnii qadarka in la rumeeyo waa arrin waajiba kiisa khayr kale iyo kiisa shar kale mid walba allah waxau yidhi tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacd tilka kuwaasi alrusulu oo rasuullada ahi sifatun sifo weeye oo arusulu sifo waxay ka tahay u tahay ismu ishaaraha aw cadfu bayaan ama cadfu bayaan bay u tahay cadfu bayaan marka la odhanaya waxay noqonaysaa kuwaasi arrusulu rasuullada ah fadalnaa bacdahum calaa bacd weji kala bannaan oo waa in arrusulu lagu khabro jumlada fadalnaana laga dhigo xaaliya xaaliya laga dhigo taabica marka laga dhigayo alrusuluna sifo iyo cadfu bayaan wejigii beddelku ka tegay isaguna waxa weye waa bannaanta icraab ahaan waa yahay inkastoo beddelka culamada qaar karaahiyaystaan maadaama beddelku fi niyati tarxi u yahay laakiin waxaa niyatu tarxi looga jeedaa min xaysu alicraab la min xaysu yani almacna waalkhabaru khabarkuna fadalna bacdahum cala bacd khabarku waxa weeye waa jumladan fadalnaa waa korraysiinoo waa fadilnay bacdahum barhkood baanu fadilnay oo koraysiinay calaa bacdi marka kale ayaanu ka fadilna oo ka korraysiinay waxaanu ku fadilnay bitakhsiisihi khaas yeelistiisaaanu ku khaas yeelay bacdigaanu fadilayno bimanqabatin yacni fadiilo ama manqabo aanu ku gaar yeelay laysat ligayrihi cid kale aan u sugnayn yacni shay fadiilo ah oo aan lala wadaagin baa la siinayaa markaasaa fadiilada uu ku korraynayo minhum man kallama allaah minhum rasuullada waxaa ka mida waa khabar muqadama man kallama allaah ay man kallamahu allaahu miduu allah la hadlay baa ka mida biduuni waasita waasita la'aan uu kula hadlay si toos ah iyadoo cid aanu waxba u farin ka muusa sida nebi muuse waa tamthiil uu tusaaleeyey saas aawadee xasri laga qaadan maayo nebi muuse calayhi salaam marar badan buu ilaahay kula hadlay si toosa ula hadlay oo tuuru saynaa markuu tago allah si toosa ayuu ula hadli jiray isagaan fariin u soo farin malag aan ugu soo dhiibin ayuu toos ula hadli jiray oo sawtka ilaahay iyo hadalka ilaahay uu maqli jiray wa kallama allaahu muusa takliima allah muuse waa la hadlay takliiman la hadal ayuu la hadlay la hadal ayuu la hadlay nabi maxamedna leylat lisraa walmicraaj ayuu allah toos ula hadlay ayuu toos ula hadlay wa rafaca bacdahum darajaat wa rafaca waa koraysiiyey bacdahum bacdi rasuullada ka mid ah ay muxamadan sala allahu alayh wasalam nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu koraysiiyey darajaat ay fii darajaat ama ilaa darajaat derajooyin intii ka ahaatay ayuu korraysiiyey hal derajo ma ahay waa derajooyin darajooyin fara badan calaa ayri hayrkii buu ka korraysiiyey wuxuu ku korraysiiyey bicumuumi dacwa dacwadiisu inay caam tahay oo dadkao dhan ba loo soo diray qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiica risaaladiisu waa risaala caama dadkao dhan ayaa loo soo diray tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira saas aawadeed qofka markaa inkira risaaladda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay caam tahay qofka inkira oo yidhaahda markaa dadka qayb ka mid mida ah loo soo diray ama carab keliya loo soo diray ama quraysh keliya loo soo diray ama quraysh iyo bacdulcajam baa loo soo diray dadka looma soo wada dirin qofka yidhaahdaa yakfur waa gaaloobaya milladda waa ka baxaya liannahu yukadib alqur'aan waayo qur'aanku beeninaya qur'aanka ayuu beeninaya saas aawadee waa gaaloobaya milladdu ka baxaya marka waxyaalaha lagu fadilay waxaa ka mida ah bicumuumi risaalati nebiyada kale dacwadoodu waxay ahaan jirtay khaasa wa kaana nabiyu yubcasu ilaa qawmihi khaasatan wa bucistu ila annaasi caama waatu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nebiga nebiyadii hore ka midi wuxuu ahaan jiray mid qowmkiisa gaarnimo loogu soo diro laakiin aniga waxaa lay soo diray dadkoo dhan baa lay soo diray bicumuumi dacwa waxaa lagu korraysiiyey yacni markaa dacwadiisu inay caam tahay oo risaaladiisu ay tahay risaala caama oo dadkao dhan ugu yeedhaayo islaamnimadii iyo diinka ciddii isaga rumayn weydee raaci weydaana ay gaaloobayso yani naarna gelayso wa khatmi nubuwati bihi waxaa kaloo lagu fadilay nebinimada in lagu khatimay isaga walaakin rasuul allahi wa khaatama annabiyiin waa kii nebiyada lagu khatimay oo nebi ka dambeeya oo dib laga soo dirayaa oo nebi maxamed ka dambeeya ma jiro wa tafdiili ummatii calaa saa'iri lumam iyo ummaddiisa in laga fadilay ummadaha kale kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkari wa tu'minuuna billah yacni ummadda ugu khayrka badan waa ummatu muxamed taasina waa fadliga nebiga fadaaisha nebigay ka mid tahay oo fadiilada ummaddiisu ay ka fadilan tahay umamka kale waxay taabicu tahay fadiilada markaa nebi maxamed ka fadilan yahay nebiyada kaleo dhan attaabicu taabic hataa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam antum tuwafuuna sabciina ummatan antum khayruha wa akramuha cala allah waxaad dhammaystiraysaan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam toddobaatan ummadood oo tii toddobaatanaad aad tihiin tii toddobaatanaad baa tihiin sagaal iyo lixdan ummadood baa idinka horreeyey antum khayruha wa akramuha cala allah idinka ugu khayr badan toddobaatanka ummadood ee dhammaystiraysaan allah agtiisana ugu sharaf badan nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiskii mucaawiyat bni xaydat alqushayri waalmucjizaat almutakaasira iyo mucjizaadka faraha badan leh oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa la siiyey mucjizooyin fara badan baa la siiyey waxaase mucjizaadka ugu weyni badan qur'aanka ugu weyni badan dadka qaarkooda lumay baa waxay yidhaahdeen muxamed mucjizaadkii nebiyadii hore la siiyey mucjizaad la mida lama siin hal mucjizaa la siiyey oo la yidhi qur'aanka weeye wax mucjizoo kale lama siin bay yidhahdeen qaar lumay baasaa yidhi markaasaa waxay eh, xaq xaqdarro u deliishadeen xadiiska soo arooray ee sheegaya maa min nabiyin min alambiyaa ila waqad uutiya min alaayaati maa aamana bimilihi albashar aw kama qaal yacni waxa weeye nebi kasta oo nebiyadii hore ka midi ma jiro mooyaane in la siiyey wax markaa mucjizaad ah oo ay marka basharku ku rumeeyaan baa la siiyey nebi kasta oo nebiyadii hore ka mida waxaa la siiyey waxay markaa dadku ku islaamaan oo ku rumeeyaan nebinimadiisana ku rumaystaan ilaa waqad uutiya min alaayaati maa mila wa aamana calayhi albashar wa inama aladii uutiituhu waxyan awxaahu allahu ilay aniga waxa laysiiyey waxay ahaatayoo qura waxyi ilaahay ii waxyooday waa qur'aanka faarjuu an akuuna aksarahum taabican yowma alqiyaama ka ugu atbaacda badan inaad noqdaan rajaynaya xadiiska caynkaasi waa saxiix saxiixaana ku sugan yahi laakiin maxaa looga jeedaa wa inama aladii uutiituhu waxyun awxaahu allahu ilay waxaa loo jeedaa wa xaslun liacdamihi laa liaslih waxaa la koobayaa mucjisada ugu weynaanshaha badani tanoo quray ahaataa laga tilmaamayaa wa ilaa mucjizaad ah, fara badan baa nebiga calayhi salaatu wasalaam ka daahiray oo la siiyey hadday tahay wax markaa jidhkiisa ka daahiro ka muuqday tahay hadday tahay waxa weeye mucjizaadka samaawiga ah sida waxa weeye dayixu inuu markaa u kala dilaacay oo kala dhambalmay iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar hadday tahay waxa weeye dhirta iyo xayawaanaadka qaarkood inay ka markhaati kaceen marka nebinimadiisa hadday tahay dhagxantu inay salaami jireen odhan jireen assalaamu calayka ya rasuula allah yani waxa weye inii la acrifu xajaran kaana yusallimu calaya wa ana fii maka nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa waxaan garanayaa buu yihi markaa dhagax baan garanayaa buu yihi isalaami jiray anigoo marka waxa weeye maka ku sugan islaami jiray baan garanayaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaa saas ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi alfaadda kole xadiiska isku dhowdahay maa min alambiyaai nabiyun ila ucطiya ma miluhu aamana calayhi albashar wa inama kana aladii uutiitu waxyan awxaahu allahu ilaya faarju an akuna akarahum taabican yowma alqiyaama wale bukhaari ugu soo aruurayn kaas ayaa ka mid ah marka waxa weye mucjizaad fara badan baa la siiyey marka xasrigan waxaa loo jeedaa mucjisada ugu weynaanshaha badan baa lagu koobayaaye aslulmucjizaatba in lagu koobaayo ma ah waalmucjizaat almutakaasira mucjizooyin fara badan baa nabiga la siiyey calayhi salaatu wasalaam waqhtiyada qaarkood ah, farihiisa biyuhu kasoo burqanayen kasoo baxayen yani calaq yaroo biyoah inta markiisa lagu keeno lehabiya lama hayo ayaa weel lagu soo shubayay calaq yaroo biyo ah markaasaa gacmihiisa u dhex dhigayay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasaa iyagoo saxaabadu arkayaan buu farihiisa ka soo burqan jireen markaasaa ciidan weyn baa markaysa markaa waxaan waxna ku weysaysan jireen biyahaas waxna cabbi jireen ay ku fillaan jirtay ya cunto yar oo nabiga loo keeno calayhi salaatu wasalaam ayaa marka waxa weye yani markaa barakada nebiga sala allahu alayh wasalam lagu barakaynaayo markaasay waxa weye fara badanaysa markaasaa ciidan fara badan ay ku fillaanaysa ay ka dhergayen ya maalintii khandaqa la qodayey yani gaajo daran baa jirtay saxaabadu waxay yidhaahdeen yani markaa calooshayadaa faydantay markaasaa dhagaxdhagaxba caloosha noogu xidhan rasuulka sal allahu alayh wasalam baa calooshiisii faydantay muuqatay saa laba dhagax baa isaga caloosha ugu xidhan gaajo daraaddeed ya markaasaa jaabir ibnu cabdilaahi ku noqonaya haweenaydiisii markaasuu odhanayaa gaajo daran baan arkaye bal nebiga markaysaa waxaynu sinno ma haysaan markaase waxay sheegtay in yar oo raashin oo aan markaysaga sidaas ahayn iyo waxar yar ya markaasay dee tidhi meesha ha igu ceebayne nebiga iyo dhowr qof hoos u soo kaxeen ya ha igu fashilin meesha ha igu ceebayn waxartii yarayd baa markaysaa la gowracay neef weyn maaha waa waxar yar raashinkii yaraana marka waxaan waa la sameeyey dabeedna marka waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam buu hoos ugu sheegay nebigu u dhawaaqay yaa ahl alkhandaq jaabir baa idin casuumay ciidankii o dhan baa soo dareeray qofkii dumaraa waxay aragtay iyadoo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ciidankii oo dhammi ay soo socdaan markaasay timxaad caynkan u samaysay markaasuu sidii aad igula ballantay baan anigu idhiye nebiga calayhi salaatu wasalaam baa dadkii u dhawaaqay markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam yacni markaa waxa weeyaan uu yidhi dheriga dabka ha ka qaadina kimistana markaysa markaasaa waxasha hilibkana ka soo gura uun ya hana ka qaadina ciidankii dhammaayee faraha badnaa ee godka khandaqa a qodayey kulligood iyagoo sidii marka waxa kimistiina loo dubaayo yani dherigiina hilibkii laga soo gurayo bay fureen ya mucjizaadka nabiga sala allahu alayh geed baa markaysa markaa intuu soo socdo hortiisa yimaado ka markhaati kacaya inuu rasuulka ilah yahay mucjizaad fara badan baa nabiga la siiyey alayh isalaatu wasalaam laakiin mucjizatu alkhaalida tawaaraysaa waa maxay waa qur'aanka ja'a nabiyuuna bilaayaati fansaramat waji'tana bixakiimin hayri munsarimi waa mucjiza khaalida walmucjizaati almutakaasira walkhasaa'is alcadiida iyo khasaaista markaa mutacadidka faraha badan kutub baa jirta culammadu ka qoraan kutub alkhasaa'is khasaa'is arasuul sala allahu aleyh wasalam musannafaad baa laga alifay ya kutub gaaraa laga alifay oo culammadu ka qoreen qadiiman wa xadiisan khasaa'ista rasuulka sala allahu aleyh wasalam marka jawaanibta nebiga laga diraaseeyey ka mid tahay yani khasaa'is walkhasaa'is alcadiida ay almutacadida faraha badan laa loo jeeda wa aataynaa ciisa bna maryama albayinaat allah wuxuuhi wa aataynaa waa siinay ciise bna maryama ciise ina maryamo ah albayinaati xujooyinkii cadcaddaa iyo daliiladii cadcaddaa ayaanu siinay wa ayadnaahu waxaanu ku xoojinnay qawaynaahu ciisa bnu maryam waxaanu ku xoojinnay damiirka haaduu ciise u noqonaya biruuxi alqudus ruuxdii tahirnayd waxaa loo jeedaa jibriila jibriil baanu ku xoojinnay yasiiru macahu xaysu saar waa la soconayay meeshuu la soconayay meeshu maraba waa la soconaya marka cibaarada warafaca bacdahum darajaat cibaaradu waxaa aqbali kartaa cid kale in la soo gasho laakiin rasuulkii ugu fadliga badnaa ayay si gaara culammadu ugu fasireen waana sida marka cabdulahi bnu cabaas laga soo wariyey inuu maxamed ku fasiray iyo marka waxa waxaweye jamaacad taabiciinta ka mida mufasiriin badanna ay mareen calaa kulli xaal lafdigu inuu ku khaas yahay muraadku kolley ma aha waxaa laga tilmaamayaa yani cidda yani derajooyinka la kor yeelay ayuu ugu markaa dheer yahay uguna koreeya uguna koreeya bacdu ahlicilmi oo yidhi waxaa yani wasfiga lagu sifeeyey kaannahu markaa calam mutacayin u aaw tahay oo kale aad mooddaa kaannahu alcalamu lmutacayinu bihada alwasfi almustagni can altacyiin sida baydaawi waa tilmaamaya walow shaaa allahu hadduu allah dooni lahaa huda annaasi jamiican hanuunka dadku dhammaan ay wada hanuunaan hadduu dooni lahaa ma qatatala aladiina kuwii ismay laayeen min bacdihim iyaga ka dembeeyey istaqarruu min bacdihim iyaga dabadood ahaaday rasuullada dabadood ay bacdi rusul rasuullada dabadeed kuwii ahaaday ismay laayeen ee ummadaha ahaa ay umamuhum umamu alambiyaa nebiyada ummadahoodii ismay laayeen min bacdi maa jaa'athum albayinaatu isma ilaayeen markay bayinaadku u yimaadeen dabadeed iyo dalaa'isha acdaadii markay u yimaadeen dabadeed isma ilaayeen ah, waxa bannaan min bacdihim in laga bedelo man qad aladiina ku isma ilaayeen min bacdihim rasuullada dabadood ahaaday istaqaruu min bacdihim istaqaruu min bacdi rusul min bacdi maa jaa'athum albayinaatu istaqaruu min bacdi maa jaa'athum albayinaat kuwii ahaaday markii bayinaadku u yimaadeen dabadeed wejiga kale waxay tahay in iqtatalo lagu tacalluq siiyo maqtatala ismay laayeen min bacdi maa jaa'athum albayinaatu markay bayinaatku u dabadeed liikhtilaafihim wa tadliili bacdihim bacdan laakiin markii ay bayinaadku u yimaadeen dabadeed bay islaayeen yacni allah baa doono markaasay islaayeen waxayna isu laayeen liikhtilaafihim inkhilaafkay iskhilaafeen daraaddeed wa tadliil bacdihim bacda qaarkoodba qaarka kale inay ku baadi xukmiyeen daraaddeed ayay markaa isu khilaafeen oo isu laayeen yani ikhtilaafku wuxuu sababaya islayntuu sababayaa islayntu waxay sabab ka tahay waxay musabab ka tahay ikhtilaafka marka cibaarada halkuu yidhi walow shaa allaahu huda annaasi jamiican yacnii waxaa qaacidada waafaqsani badan sida marka saaxib alxaashiyaba baraarujinaayo samiinkana uu ka soo naqlinaayo wax la maaddo ah jawaabta in la dhigo sida qaacidada marka waafaqsani saasay ahayd oo layahay walow shaa allahu hadduu ilaahay dooni lahaa anlaa yaqtatiluu inaynay islayn maqtatala aladiina min bacdihim ama anlaa yakhtalifuu inaynay iskhilaafin ikhtilaafkuna wuxuu sabab ka yahay ikhtitaalka hadduu allah dooni lahaa anlaa yaqtatiluu inaynay islayn hadduu dooni lahaa ma doonina waa doonay inay islaayaane maqtatala aladiina min bacdihim min bacdi maa jaa'athum albayinaat walaakin ikhtalafuu ha yeeshee waa iskhilaafeen laakiin waxay dhacdaa laba shay oo isku liddiya dhexdood marka waxa weeye marka hore inay iyagu markaa inaana iskhilaafin hadduu ilaahay dooni lahaa ismay khilaafeen walaakin ikhtalafuu marka waxa weeye macna ahaan saasaa waxa weeye haddii ikhtilaafka la qadaro ay noqoto inaynay iskhilaafin hadduu ilaahay dooni lahaa ismay khilaafeen oo ismay laayeen yani islayntu waxay ka dhalanaysaa iskhilaafkay ka dhalanaysaa marka waxay noqonaysaa bayna mutadaadayn inay dhacday waayo iqhitaalku wuxuu sabab ka yahay ikhtilaafkii marka waxa weeye yacni hadduu ilaahay dooni lahaa inaynay iskhilaafin oo islayn ismay laayeen ismay khilaafeen oo yani ismay laayeen iskhilaafkiiba waxaa ka dhalanaya islayn walaakin ikhtalafuu ha yeeshe waa iskhilaafeen limashii'atihi daalik waxay isku khilaafeen doonistu allah sidaa doonay daraaddeed bay isu khilaafeen waa mashiia qadariya fa minhum man aamana waxaa ka mida mid rumeeyaa ka mida sabata calaa iimaanihi iimaankiisii ku sugnaaday wa minhum man kafar waxaa ka mida mid gaaloobay ayaa ka mida kannasaara bacda almasiix sida nasaarada oo kiristaanka oo kale masiix dabadii waa gaaloobeen qaar yidhaahda waxaweye huwa allaahi iyo qaar yidhahda ibnullaahi iyo waa gaaloobeen oo waa kufriyeen walow shaaa allahu ma qatataluu hadduu allah dooni lahaa inaynay islaynin anlaa yaqtatiluu ma qatataluu ta'kiidun waa adkayn hadalka hore lasii adkaynaayo wa ilaa horaa loo soo sheegay wax la macnaa walaakina allaha yafcalu maa yuriid ha yeeshee allah wuxuu samaynayaa maa yuriidu wuxuu doono inuu sameeyo ayuu samaynayaa min tawfiiqi man kii waafajintiisa ah shaa uu doono inuu waafajiyo wa khidlaani man iyo kii hoojintiisa ah shaa uu doono khidlaanahu inuu hoojiyo uu doonona yacni markaa waa hoojinaya marka wuxuu allah doonuu samaynayaa hadday tahay kuu doono inuu waafajiyo hanuuniyo waa hanuuninaya hadduu doono e, mid inuu hoojiyo waa hoojinaya khidlaan markaa haadu waa hoos dhigan tahay waa khidlaan waa khadalahu yakhduluhu khadlan wa khidlaanan marka khudlaan ma aha haadu waa hoos dhigan tahay waa bikasri khaa allah waxauu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow anfiquu mima razaqnaakum anfiquu baxsada mima rasaqnaakum waxaanu idinku arsaaqnay wax ka mida baxsada min qabli an yaatiya intaanu imanin ka hor yowmun maalin ayna iman maalintaasoo laa baycun fiihi walaa khullatun walaa shafaaca maalintaasoo laa baycun fiihi wax iibi aanu ku sugnayn oo madax furad aanu jirin walaa khullatun saaxiibnimo yacnii qof badbaadinaysaana ayna jirin oo anfacaysa walaa shafaacatun shafaaco yacnii cid loo shafeeco qaado idan la'aan anfacaysaana aynay jirin siday gaaladu moodayaan idan la'aan in idin shafeeco qaadayso waalkaafiruuna hum addaalimuun waalkaafiruuna gaaladu hum addaalimuuna kuwii xadgudbay weeye allaahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum allaahu allah laa ilaaha ilaa huu mid la caabudaa xaq ma ahaa ilaa huwa isaga mooyaane ama laa ilaaha ilaa huwa ay laa macbuuda bixaqin mid xaq lagu caabudaa mawjuudun mid jira ma aha ilaa huwa isaga mooyaane alxayu allah waa ka nool nolo dhammaystiran alqayuumu allah waa ka markaa haniga aan cidna u baahnayn cid walibana isaga u baahan tahay oo maamulka uu khalaa'iqda maamulaayo yacni u taagan laa ta'khuduhu sinatu walaa nawm laa ta'khuduhu ilaahay qaban mayso haleeli mayso sinatun lulo haleeli mayso qaban mayso walaa nawmun hurdana ilaahay qaban mayso lahu maa fi asamaawaati wamaa fi alard lahu allaahoo qura waxaa u sugnaaday laa ligayrih maa fi asamaawaati waxa cirarka ku sugan dhammaantood wamaa fi alardi iyo waxa dhulka ku sugan dhammaantii man daa waa kuma alladii kii yashfacu shafeeco qaadaya cindahu allah agtiisa kaga shafeeco qaadaya waa kuma ilaa biidnih xaal axwaasha ka mida xaaluu yahay mooyaane maqruuran biidnih idanka ilaahay xaalu ku lamaan yahay mooyaane laa axada yashfacu cindahu ila biidnih istifaamku waa bimacna nafyi istifaamku wuxuu udhacayaa macno diidmu u dhacaya laa axada yashfacu cindahu ila biidnih yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum yaclamu allah waa og maa bayna aydiihim wixii hortooda ahaaduu allaah ogyahay wamaa khalfahum waxa dabadooda ahaaduu allaah ogyahay waxa u dambeeya ay aakhiro kula kulmi doonaanna allah waa ogyahay waxa hortooda ee adduunyada ka dhacayana allah waa ogyahay ee xaadirka ah walaa yuxiiطuuna bishayin min cilmihi ila bima shaa walaa yuxiiطuuna ma koobayaan bishayin min cilmih shay cilmiga ilaahay ka mida iyo macluumaadkiisa shay ka mida khalaa'iqdu ma koobayaan ilaa bimaa shaa'a wuxuu allah doono inay koobaan mooyaane wax kale kama koobayaanoo kama garanayaan wasica kursiyuhu asamaawaati waalard wasica waa ballaadho waa koobay kursiyuhu ilaahay kursigiisu waxaa loo jeedaa makhluuqu ilaahay abuuray oo carshiga ka horreeya assamaawaati cirarkoo dhan ayuu kooboo ka ballaadhnaaday waalarda iyo dhulkoo dhan buu koobay walaa ya'uuduhu xifduhumaa walaa ya'uuduhu ma cuslaynayso ilaahay damiirka haadu wuxuu noqonayaa allah xifduhumaa ilaalinta cirarkiiyo dhulka la ilaalinayaa ilaahay ma cuslaynayso kuma cusla waa u sahlan tahay wa huwa alcaliyu alcadiim wa huwa allah alcaliyu waa ka korreeya ee aan laga korrayn ee si walba u korreeya daatan wa qadran wa qahran xagga daat ahaan iyo xagga qadar ahaan iyo sharaf ahaan iyo xagga daat ahaan si walba allah waa ka u korreeya alcadiimu waa ka weynida badan yacni qadran wa daatan oo qadarkiisa iyo sharaftiisuna weyn yahay daatadiisuna ay weyn tahay aayadda hore allah wuxuu inoo sheegayaa mu'miniinta magaca iimaanka isagoo ugu yeedhaayo wuxuu amrayaa in ilaahay arsaaqda uu ku arsaaqay wax ka mid a ah inay baxsadaan intaan markaa yowmu alqiyaama ayna iman sadaqadu waxay ka mid tahay waxyaalaha fadliga badan bay ka mid tahay ittaqu nnaara walow bishiqi tamrah nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam naarta ka gaashaantoo iska ilaaliya kulay tahay waxaa kaga gaashaamanaysaan iskaga ilaalinaysaan xabba timira kale jeexeed kulay ku tahay ya wsadaqatu junna yacni waxa weeye waa difaac bay markaa tahayoo gaashaan bay naarta ka tahay ya sadaqadda waxaa laga keenay min asidqi marka sidqigii iimaanka ayay caddaynaysaa sadaqaddu sadaqadda allah dartii loo bixinaya waxay caddaynaysaa sidqigii iimaanka asadaqa waa mushtaqa min asidqi sidqiga laga soo ishtiqaaqa marka fadli badan baa ku jira sadaqadda anfiquu mima razaqnaakum min qabli an yaatiya yowmun laa baycun fiihi walaa khullatun walaa shafaaca waxaana weliba sadaqadda fadli badan wakhtiga markaa qofku caafimaadka qabo ee uu nolol rajaynaayo wuxuu baxsado laakiin marka niyadiisu ay markaa waxa weeye ay noqoto inuu ka webiyo yani noloshii oo is yidhaahdo waxa weye waad socotaa taa waa laga fadli badan yihi fadliga badan leh oo waxaad baxsato wa anta saxiixun shaxiixun adigoo caafimaad qaba oo lexejecelo leh oo markaysaa marka nolol rajaynaaya oo xoolihii marka waxa weeye dee ku dheggan oo faqrina ka baqaaya haninimana rajaynaya taasaa sii fadli badan marka maalini intaynay iman ka hor wax baxsada maalintaasoo wax iibi aanu jirin jeelka adduunyada waa laysu iibin jiray hebel baa jeel lagu xukumay waxaa loo yani markaa waxaa loo ogol yahay inuu iibsado ya lacagta intaa iyo intaas hadduu bixiyo yacni jeelkii xabsigii waa iibsanaya laakiin jeelka naarta qof iibsanaya ma jiro jeelka naarta qofna laga iibin maayo wax wax lagu iibsadaana ma jiro hadduuba haysan lahaana laga aqbali maayo laa baycun fiih walaa khulla saaxiibnimo wax anfacaysaa ma jirto iyo jacayl wax anfacaya ya oo qofka naartii ka badbaadinayo shafaaco idan la'aan ku dhacaysa ama gaal anfacaysa ama idan la'aan qofka markaysaa loo shafeeco qaadayo anfacaysaana ma jirto ya marka waxa weeye maalintaas waa yowmu alqiyaama loo jeedaa maalinta ka hor wax waxbaxsada wlkaafiruuna hum aalimuun bacdu ahli cilmi waxay ku xambaareen zakada in looga jeedo sida tafsiirka baynu ku arki doonaa anfiquu mima razaqnaakum min qabli an yaatiya yowmun laa baycun fiihi walaa khullatun walaa shafaaca zakaday ku xambaareen bacdu ahlicilmi waalkaafiruuna hum aalimuun bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa waalkaafiruuna kuwa zakada ka tegey zakada tegitaanka laga tegaa kufri lagu ilaaqay sida xajka tegitaanka laga tago kufri loogu itlaaqay walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila waman kafara faina allaha haniyun can ilcaalamiin bacdu ahlicilmi baa ariiqaa maray waana sida baydaawigu maraayo weliba waxay markaa yidhaahdeen zakadii in la bixin waayo yacni waxaa lagu lamaaneeyey gaalnimadii baa lagu lamaaneeyey sidoo allahba aayad kale uu yidhi wawaylun lilmushrikiin aladiina laa yu'tuuna azakaata wahum bilaakhirati hum kaafiruun iyadoo tafsiir kale ay ku sugantaho zakaadka zakaatu nafsi culamada qaar ay ku fasireen laakiin bacdu ahlicilmi ayaa zakadii maalka yani u daayey tanna nadiir uga dhigay laakiin sida adharka ah waa in laga tilmaamayo waalkaafiruuna hum adaalimuun kufr akbarkii in looga jeedo zakada manciga la mancinayo mujaradulmancina kufri akbara maaha kufri ma aha sida saxiixa ah waa jiraan bacdu ahlisunna oo qaba afarta rukni alsalaa iyo alzakaa iyo alsawm iyo alxaj ku kastaba haddii laga tago ilaaqan looga tago inay kufri akbara noqonayso oo xajka laftiisa haddaanu ta'khiirun markaa niyoone uu isleeyahay haba xajiyin culamada qaar baa yidhi waa kufri ya laakiin jumhuurku kolay ku gaalaysiin maayaan yani mujaradu tarki ay ku gaalaysiin maayan marka sida saxiixa zakada manciga la manciyo keliya maaha qofku milladda inuu kaga baxayo ku gaaloobay adilla inay leedahay yani waxaa ka mida xadiiska marka waxa sunanka ee culammadu ay taxsiiniyeen waman manacaha fa ina aakhiduuha wa shatra maalih wax kufriya lama sheegin xadiiskii bahzu bnu xakiim can abiihi can jaddih culammaduna ay yidhahdaan waa xasan ay yidhahdaan waxaa ka mid a xadiiska saxiixa markii lagu yihi zakada waxa manciyey cabbaas nebiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam yani waxa uu sheegay amaa shacarta ana cama rajuli sinhu abii yani waxaweye dabeedna wuxu marka waxa weeye manca bnu jabiil ba isagoon lagu yidhi marka wuxuu yidhi aniga markaa sakadiisii ay marka isaaran tahay aniga haya culamada qaar waxay dhahn waa qadimey hore u qadimey laakiin waxaan u jeednaa mawdicu shaahid manaca bnu jamiil baa leey ibnu jamiil ninka la manciyey sakadii markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariye maa yanqimu ibnu jamiil ila annahu kaana faqiiran faahnaahu allah ibnu jamiil ninka la yidhaha wax kale ma karaahiyaysanaya inuu faqiir ahaan jiray caydh ahaan jiro ilaahay qani ka dhigay yani markaa taas weeye wax markaa yani karaahiyaysanaya bimacnaa waxa weeye nicmada ilahay buu ka abaalka daraya falam yaxkum bikufrihi wala amara biqatlihi baa shaykhulislam ibnu taymiya odhanay kufrina kuma xukumin dilkiisana ma amrin marka mujaradulmanci zakada la manciya kufri akbara ma aha yani kufri haddii lagu idlaaqo waa kufrun duuna kufrin ayay markaa waxay noqonaysa allah waxauu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow anfiquu mima razaqnaakum bixiya waxaan idinku arsaaqnay wax ka mida ah. zakaatahu zakadiisa bixiya marka wuxuu tilmaamayaa yani mafcuulkii inuu ka dhigay zakaatahu yani marka kaanahu leeyahay azakaata mima razaqnaakum zakada bixiya waxaan idinku arsaaqnay wax ka mida ah. zakadeeda bixiya culamada qaarna waxay qadaraan shay-an bay qadaraan halkuu zakada qadaray waa yahay min qabli an yaatiya intaanu iman ka hor bixiya yowmun maalina ayna iman maalintaasoo laa baycun fiihi walaa khullatun walaa shafaaca laba qira'a ku sugano laa bayca yacni saddexdaba in fatxo lagu bineeyo laa bayca fiihi walaa khullata walaa shafaacata waa qiraa'ada markaysaa markaa jalaalaynku yacni markaa uu asalka ka dhigtay ee marka hore fasiraay tiisa aan raacna waa laba qira'a oo sabciya oo labada qur'aannimo loo akhriyey labaduba nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam qiraa'aadka mutawaatirka ah min qabli an yaatiya intaanu iman ka hor yowmun maalina ayna iman maalintaasoo laa bayca fiihi wax iibi aanu ku sugnayn waa qiraa'o kale inaba wax iibi aanu ku sugnayn waa nooc cumuumka naska ku ahaa idaa buniyat maca allaah ay laa fidaaa fii madax furadaanu ku sugnayn ila madax furadku wuxuu noqonayaa iibi walaa khullata yacni markaa ay walaa sadaaqata tanfacu saaxiibnimo wax anfacaysaana aynay ku sugnayn maalintaa gudaheeda walaa shafaacata shafaaco yani markaa gaal anfacaysa ama shafaaco idan ka madhanna aynay ku sugnayn walaa shafaacata bigayri idnihi idanka ilahay la'aantii marka waxa weeye qiraa'o saddexe isimba waxaa lagu bineeyey fatxa lagu bineeyey laa bayca iyo walaa khullata iyo walaa shafaacata iyo qiraa'ada kaloo rafcada ah wuu sheegay iyadana wa huwa yowmu alqiyaama waa maalinta qiyaame wa fii qiraa'atin qiraa'o kale waxaa ku sugnaa birafci halaasati saddexdaba in la rafciyo yowmun laa baycun maalinaan wax iibi ku sugnayn gudihiisa walaa khullatun yani wax saaxiibnima oo wax anfacaysaana aynay ku sugnayn sifadiibaa xadfan tanfacu waxa weeye waa sifo yani lagu sifayna walaa shafaacatun shafaacana aynay ku sugnayn yacni markaa idan ilaahay ka maranna aynay ku sugnayn wa shafaacada idan ilaahay lagu shafeeco qaadaayo yani cid ahlu tawxiidana loo shafeeco qaadayo waa sugantay addilayna leedahay wa fii qira'ati birafci macna waa isku mid oo labadu cumuum bay faa'iideynayaan laakiin nooca markaa marka fatxada lagu bineeyo laa bayca fiihi walaa khullata walaa shafaaca cumuumka nas bay ku tahay waa ku caddahay macna aan cumuum ahayn maba aqbali kartaba annaafiyatu ljinsi baa laadaa la yidhahdaa idaa buniyat maca allaah ta kalena waxa weeye waa daahiratun fi lcumuum cumuumkay daahir ku tahay daahir bay ku tahay waa maxay raajix bay ku taho yacni waxa weeye cumuumka yaduna nas kuma aho marmar bay ka bixi kartaa cumuumka laakiin mawdican cumuumka in baa loo jeeda labaduba markaa waa isku macni haddana waalkaafiruuna gaaladu billaahi allah ka kufriyo ka gaaloobay aw bimaa farada calayhim ama wuxuu allah ku faral yeelay ka gaaloobay hum addaalimuuna kuwa xadgudbay weeye xadgudub dhammaystiran liwadcihim amra allaahi fii hayri maxalli waxay markaa waxa weeye u xadgudbeen dhigistooda ay dhigeen amrallaahi amarkii ilaahay fii hayri maxallihi meelaan meeshiisii ahayn oo cibaadadii ilaahay baa mawdicii ay lahayd meelaan ahayn ay dhigayaan oo allah bay cid kale la caabudeen ama allah bay ka kufriyeen saas aawadeed bay noqdeen daalimiin dulmigoodu dhammaystiran yaho kaamil yahay dulmigu wuxuu qaybsamaa mid kaamila ah iyo mid naaqisa ah. dulmiga kaamilka ahi waa dulmiga gaalnimada ah weeye wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk